alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray qeybtii ku saabsanayd nahyiga ku saabsanayd baynu ku soo jiray gaar ahaan waxaynu joognay wurudu siiqati nahyi bikayri taxriim siiqada nahyi inay u soo aroorto waxaan taxriim ahayn ay u timaaddo wakhtiyada qaarkood qaybtaasaynu joognay mashaayikhdu waxay misaaliyeen adilada qaarkood oo ku tusinaysaa macno nahyi waxaan ahayn inay u soo aroorto sida inay duca u soo aroorto ama irshaad u soo aroorto ama inay keyrkeed u soo aroorto waxay mashaayikhdu yidhaahdeen xafida allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum wacala alcumuumi fainaha taridu likasiiri mima yaridu lahu اlamru yacni si guud marka loogu socdo ama si guud marka loo sheego fa innahaa taridu waa soo aroortaa siiqada nahyi likasiirin wax fara badan bay u soo aroortaa oo mimaa yaridu lahu lamru ka mida waxa amarku u soo arooro siiqada amar macaani badan oo amarkii asligaha aan ahayn oo ay u soo aroorto ayaynu soo aragnay marka wax badan oo taasoo kale ka mida waa u soo aroortaa siiqada nahyina hayra anna alamra lialabi alficli waannahya litalabi alkafi ha yeeshee waxay ku kala duwan yihiin amarkuna wuxuu u sugnaaday dooni samaynta la doonaayo shaygii in la sameeyaa la rabaa oo la dalbayaa nahyiguna wuxuu u sugnaaday tegista shaygii laga tago ayaa la dalbaya oo midna waa samee midna waa ha samayn dalabnimadana way ka siman yihiine midna waa dalabu ficlin midna waa dalabu tarkin axwaalu nahyi baabkani wuxuu ku saabsan yahay xaaladaha nahyigu marka laga eego ma waxaa la nahyayaa ah, la reebayaa shay keliya mise shay mutacadidaa la reebaya ma in la jamciyo la kulmiyaa la reebayaa ee in la kala geeyo la reebi maayo mise xaal walba waa la reebaya jamcan wa farqan axwaalu nahyi arbacun xaaladaha nahyigu waa afar wa hiya an yakuuna annahyu can shayin waaxidin ta koowaad waxay ahaatay waa inay reebistu ay ahaato mid layska reebaayo shay keliya oo shay keliya ayuunbaa nahyigu ku dhacayaa faqad oo keli ah wa huwa alkasiiru waa ka badan weeyi kanahyi waa sida reebista la reebo can izinaa zinada la reebay masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa laba an yakuuna annahyu waa inuu ahaado suurada labaad reebistu can iljamci bayna mutacadidin kulminta la kulmiyo ayaa la reebaya oo waxaa la helayaa markaa nahyi oo kaanada taama lagu fasiro an yakuuna anahyu ay an yuujada annahyu can shayin waaxidin iyo an yuujada annahyu can iljamci bayna mutacadidin waa in la helo ama uu xasilo nahyi la nahyaayo la reebayo can iljamci kulmin la reebaayo bayna mutacadidin shay cadad u saaxiiba ama shay badan oo aan midh ahayn ayaa in la kulmiyo la reebaya walilmanhiyi kii wax laga reebay waxaa u sugnaatay an yafcala inuu sameeyo ayuhaa shaaa cala infiraadi kuu doonoo ka mida ee ashyaadaa laga reebay inuu sameeyo oo gaarnimadiisa u sameeyaa u sugnaatay ila kulmintaa loo diidaye mid walba gaarkiisa inuu u sameeyo looma diidin nahyigu jamci buu u dhacayaa marka kii laga reebay waxaa u bannaan ashyaadaa laga reebay inuu kulmiyo laga reebay inuu mid walba gaarnimadiisa u sameeya waa u bannaantay kaljamci waa sida kulminta la kulmiyoo kale weey waa nahyi can اljamci bayna اlukhtayni waa sida reebista la reebay in la kulmiyo laba laba hablood oo walaalo ah oo guur lagu kulmiyo wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf mid walba gaarkeeda in loo guursadaa mar gaara waa bannaan tahay tii hore marka la kala tago ama markaa ayba dhimato inta kale la guursadaana waa bannaanta laakiin waxaa la diidayaa mar keliya in meher laysugu keeno caqdi lagu kulmiyo ayaa la diidaya taas ayaa nahyigu u dhacaya jamciga laakiin mid walba gaarnimadiisa looma diidin waljamci waa sida kulminta la kulmiyo bayna almar'ati wa cammatiha yacnii gabadh iyo eeddadeed in guur lagu kulmiyo oo kale reebista la reebay wey wa baynaha wa bayna khaalatiha iyo gabadh iyo habaryarteed in guur lagu kulmiyo oo kale reebista la reebay wey kulminta laba hablood oo qur'aanka lagu sheegay reebista la reebaayo wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf amaa gabadh iyo eeddadeeda ama gabadh iyo habaryarteed in guur lagu kulmiyo reebista la reebaayo axaadiista ayaa lagu sheegay oo nabiga sala allahu alayh wasalam baa axaadiista ku sheegay waxaana loo jeedaa gabadh iyo eeddadeed ruma ama gabadh iyo habaryarteed ruma ayaa guur in lagu kulmiyo la diidaya habaryartaa rumi siday doonto ha ku timaado ama markaa ha ku timaaddo yacni markaa yacni ashiqaa ha ahaadaan inantaa hooyadeed iyo markaa habaryartaasi yacni markaa ashiqa ha ahaadaan ama markaa ha ahaadaan markaa akhawaan liummin ha ahaadaan ama liabin ama ha ahaadaan markaysa waxa mid radaaca ku timi marka inan iyo habaryarteed ruma ama inan iyo eeddadeed ruma in guur lagu kulmiyaa ma bannaana jamcigaa markaa nahyigu u dhacaya laakiin midba in gaarnimadeeda loo sameeyo lama diidaayo oo habaryartiina mar la guursado iyadaan markaa guurkii ku sugnayn oo ama uu furay ama ay ka dhimatayna inuu inantay habaryarta u ahayd uu guursado taasna markaa la diidi maayo markaa mid walba gaarnimadiisa waa loo samayn karaa laakiin jamcigaa la diidiya nahyiga sidaa u soo arooray ma badna nooca saddexaad an yakuuna nahyu waa inuu nahyi xasilo cani tafriiqi kala geynta la reebaayo bayna shay-ayni laba shay dhexdood la kala geeyo aw akhara ama wax laba shay ka badan in la kala geeyoo la kala farqiyaa la reebaya duuna aljamci in la kulmiyo la diidi maayo ka tafriiqi waa sida kala geynta la kala geeyo bayna rijlayhi labadiisii adin buu kala farqiyo wuxuu ku kala farqiyey binacli ixdaahumaa duuna alukhra midkood inuu kab u geliyey ta kalena uu ka mandhaysiiyey oo yacni markaa labadii kabood ma wada gashan iskamana wada daynoo yacni labadii iskama wada bixin ee midna waa gashan yahay oo midna markaa ma gashana sidaa inuu ku socdaa nahyi baa ku soo arooray bal cala almanhiyi waxaa saaran markaa ka wax laga nahiyey an yuncilahumaa macan ama an yancalahumaa labaduba bannaan oo nacala iyo ancala labadaba waa loo isticmaalaa facaliyi afcala waana mutacaddi marka nacale lafteeda la isticmaalo waxaa saaran ruuxii laga reebay inuu labada kabood kala farqiyo oo gashiga uu midkood gashado ta kalena iska bixiyo uu ku kala farqiyo ciddii laga reebay an yuncilahumaa macan labada markaa addinba inuu kabaha geliyaa way u furan tahay aw yuxfiyahumaa macan ama labadaba inuu cagacaddeeyo waanu labada midnaba gelin taasna waa u furanta marka waxaa la reebayaa waxay tahay tafriiqaa la reebayaa jamciga la diidi maayo yacnii jamcigu waa mid markaa waxa mashruuc haddii laga wada tagana lafteedu marka waa bannaan tahay oo xadiis baa ku soo arooray in nabigu sala allahu alayhi wasalam wakhtiyada qaarkood inuu amray in cagcaddaan lagu socdo amaranaa an naxtafiya axyaanan xadiiskaana sheekh albaani wuxuu ku quweynayaa silsilatu axaadiisi saxiixa in wakhtiyada qaarkood aanu cagacaddaanno ayuu nabiguna amray sala allahu alayh wasalam baa saxaabada qaarkood yidhaahdeen xikmada waxay yidhaahdeen culammadu waxaa ku jirtaa qofkii wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta inuu kaba waayo marka haddaanu uba baranba cagacaddaanba inuu ku socdo ma socon karo marka nooc tababaraa ku jira waa ta kale manaafic baa la sheegay wakhtiyada qaarkood inay ku sugan tahay cagacaddaanta oo wakhtiyada qaar baa markaysaga xanuunnada qaar ay wax ka taraan yacni cagacaddaantu sida buuraanta badan iyo waxyaalahaas saas aawadee ahlucilmiga qaarkood wakhtiyada qaar waxay ku socon jireen cagacaddaan asheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin waxa markaa ay yidhaahdeen dadkii arkay jaamica cunayse marka uu tujinaayo wakhtiyada qaarkood kaba yararoo iska liituu ku iman jiray gurigiisuna waa ka durugsanaa ilaa nusa saace meel loo socdo ayuu gurigiisa u jiray dabeedna markuu markaa dadka tujiyo ayuu marka dambe isagoo cagaacad iska bixi jiray oo ilaa gurigii ku tegi jiray wakhtiyada qaarkood buu sidaas samayn jiray maxamed ibnu saalix alcuthaymiin almuhim bal cala almanhiyi an yuncilahumaa macan aw yuxfiyahumaa macan suurada afraad an yakuuna annahyu can mutacadidin waa inuu xasilo ama uu jiro nahyigu can mutacadidin shay badan oo cadad u saaxiiba la nahiyaayo la reebaayo ijtimaacan waftiraaqan waxaa la reebayaa xaal la kulminaayo iyo xaal la kala geynaayo mar walba oo sinaba loolama iman karo milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa uu allaah uu yidhi walaa tuic minhum aaiman aw kafuura walaa tuic ha ateecin minhum aaiman yacni iyaga xaalay ka mid yihiin mid dembaabay ha ateecin aw kafuuran ama mid dembi badan ha adeecin bimacnaa gaalada iyo dadka markaysaga fasaqada ah iyo in la ateeco ayaa la reebaya aw baa lagu keena mashaayikhduna waxay u tusaaleeyeen ijtimaacan iyo iftiraaqan labadaba in la nahiyey falaa tajuusu taacatuhumaa mujtamicayni walaa muftariqayni ma bannaanaa ateecitaanka labadooda la ateecaya aasimka iyo kafuurka ka gaaloobay iyo ka markaa faasiqee dembaabay in la ateeca ma bannaana xaalay kulansan yihiin iyo xaalay kala tegan yihiin marnaba in la ateeca ma bannaana oo awdu tii takhyiirka iyo ay u badnayd in loo isticmaalo maxaa loogu tusaalaynayaa ijtimaacan waftiraaqan shaygii loo nahiyey miyaynay u dhici karin in laga tilmaamayo kaa ama kaa oo yacnii markaa mar walba aan la in lagu fasira aynay laga baajin karin taa waxay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood aw hadday dhacdo siyaaqunahyi hadday dhacdo waxay ku dhacdaa jamcan wa farqan labada mid walba oo waxay noqonaysaa in la kala geeye iyo in markaa iyagoo isweheliya mid walba in la diidayo mid walba in la diidayo faa'iidada caynkaasa qolyaha sheegay waxaa ka mida baajuuri xawaashidiisa qaarkood ama shuruuxdiisa qaarkood waxa uu odhanayaa aw hadday siyaaqu nahyi dhacdo mar walba waa la nahyiyayo waa la reebaya ijtimaacan iyo iftiraaqanba mashaayikhduna siday u misaaliyeen waa saas wa min amhilati dalika laa taأkul الsamaka wa tashrab اllabana xaaladaha nahyiga ama axwaasha nahyiga afar xaaladood bay mashaayikhdu u qaybiyeen waa marka laga eegaayo ma shay waaxida la nahiyayaa oo la reebayaa mise shay mutacadida shayga mutacadidkaase ma waxaa la reebayaa in la kulmiyo mise in la kala geeyo mise mar walba khulaasa ahaanta marka la soo ururiyo saasay noqonaysa afarta suuro suurada ugu horeysa ayaa ugu badan oo nahiyadu waxay u badan yihiin in shay waaxida la nahiyayo shay walba gaarnimadiisa loo nahiyayo haalibku waa noocaa hore ijtimaacan iyo iftiraaqan in loo nahiyaana iyaduna waxa weeye waa nooca labaad oo xagga markaa farabadnida waa ku soo xigtaa labada suuree kale ma badna in shay kulmintiisa la reebaayo laakiin in la kala geeyo aan la diideyn iyo in shay kala geyntiisa la diidaayo laakiin in la kulmiyo aan la diideyn marka afartaa nooc baa loo qaybiya wa min amhilati dalika laa taأkul الsamaka wa tashrab اllaban tusaale carabiyo macnaha ay ku jilcinayaan mashaayikhdu bay soo qaateen waa mihaal carabi ah misaalka carabigii wuxuu yahay haddii la yidhaahdo ama marka la yidhaahdo laa ta'kul samakaha cuninka luunka wa tashrabi ilabana ay walaa tashrabi ilabana caanahana ha cabbin calaa jasmi alficlayni labada ficilba jasminta la jasminayo lagu socdo oo laa taakul iyo wa tashrab oo ku cadfan weey labada ficil mid waliba waa majzuum wuxuu majzuum ku yahay laada naahiyada ah baa lagu jasmiyey laa takuli isamaka waxaana loo hoos dhigay iltiqaa'u saakinaynkaoo kasratu takhallus baa la keenay si looga baxo labada xarafe reebane isku xiga yacni si looga baxo in saakinan iltaqa yaksir maa sabaq wain yakun laynan faxadfuhu istaxaq marka waxay noqotay in waxa weeye kasratu takhalus la keenay laa ta'kul isamaka wa tashrab ilabanana iyaduna waa saas oo waxay noqonaysaa tashrab inay ku cadfantahay ta'kul dee waxay ka raacaysaa yacni icraabtana way ku raacaysaa maadaamay ku cadfantahay marka macnuhu wuxuu u dhacayaa laa ta'kul isamakaha cuninka lunka wa tashrab ilabana ay walaa tashrab ilabana caanahana ha cabbin calaa jasmi alficlayni labada ficilba in la jasmiyo oo la reebo lagu socdo oo mid waliba wuxuu noqonayaa in sidiisa loo nahiyey faina annahya munsabun cala alakli waashurbi ijtimaacan waiftiraaqa reebistu musabun waxay ku shubmaysaa bimacnaa ku dhacaysaa insibaabku waa shuban insaba fa huwa munsabun ay munsabibunba asalku ahaa laakiin dee waxay tahay idgaamka daraaddii ayaa kasradii qabla alaakhir kuwa ay u noqotay muqadara u noqotay faina annahya munsabun nahyigu wuxuu ku shubmayaa bimacnaa ku dhacayaa cala alakli cunitaanka waashurbi iyo cabbitaanka ijtimaacan waftiraaqan xaal markaa la kulminayo iyo xaal la kala geynayo mid walba oo waxay noqonaysaa markaa in loo jeedo labada midnaba ha la iman iyagoo isla jirana ha samayn midna gaarnimadiisa ha u samayn faidaa nusiba ahaaniy kaana misaala lilxaalati ahaaniya marka la nasbiyo ficilka labaad kaana misaalan wuxuu u noqonayaa tusaale lilxaalati ahaaniya xaaladda labaad wa tashraba oo muxuu noqonayaa marka laa taأkul الsamaka wa tashraba اlabana wuxuu noqonayaa markaa waawgu waaw lmaciya ayuu noqonaya jamcigaa markaa la diidaya oo waxaa macnuhu u dhacayaa laa ta'kul isamaka ha cunin kalluunka wa tashraba labana ay maca shurbika labana cabbitaankaagaad caanaha cabto lala qabo bimacnaa labadoo isla jira ha la imanin oo labada ha kulmin laakiin mid walba gaarkiisa inaad u isticmaasho laguma diidin oo kalluunkana gaarkaaga aad u cunto kalluunkana gaarkiisa aad u cunto mar mar kalena caanaha inaad gaarkooda u cabto laguma diidin marka misaalka carabigii markaa wuxuu noqonayaa jamciga in lagu diidaayo labada inaad kulmisaa lagaa reebiye mas'aladu inay sidaa tahay iyo inaynay ahayn hadda loogama jeedo waa misaal carabiya looga jeeda kolley waa caanbaxday labadaa inaan la kulmin dadka qaarkoodoo yidhi waxba dhibaato ma lihina waa jiraan yacni qaar markaa sheegay oo kutubaha qaarkood iyo ku qoray markaysagaa xanuunaa ka dhasha in labadaa la kulmiyo saas iyada a ah markaa tilmaamayna waa jiraan waxaana laga tilmaamayaa kamiyo badan baa loo jeeda calooshii ay ku kulmaan qaar kale waxay yidhaahdeen khusuuskoodoo keliya ma aha ee laba shay oo brotiina ah, haddii markaysaga caloosha laysugu geeyo mid walba kamiyo doora laga isticmaalo dacaaqulun baa ka dhaca saasaa loo diiday calaa kulli xaal miaal carabiyun isaga qaado waidaa rufica marka la rafciyo ka labaad kaana misaalan wuxuu noqonayaa tusaale lilxaalati اluulaa xaaladda koowaad buu tusaale u noqonaya oo maxay tahay marka maxaa la odhanaya laa taأkul الsamaka wa tashrabu اlabana ha cunin kalluunka wa tashrabu اlabana yacni caanaha iyaga waad cabbays marka xarakadaa isbedeshaa waxay keensanaysaa macnihii inuu kala duwanaado taasi waxay ku tilmaamaysaa yacni carabiyada iyo qawaaciddeeda barashada la baranaya faa'iidaday leedahay ku tusinaysa waayo saddexda markaa siiqe ee lagu hadlayo hal xarakaa isbedbedeshay saddex macnoo kala duwan ba inay noqoto oo mar walba macno ku dhacaysa marka muhimadda ay carabiyadu leedahay bay ku tilmaamaysa mid kaloo baabkan aan ku saabsanayn laakiin muhimadda carabiyada uun kuu tilmaamaya yacni xarake isbeddeshay sida macnuhu u kala duduwan yahay tusaalaheedu waxay ahaatay marka la yidhaahdo ma axsanu asamaa'i iyo ma axsana asamaa'a ya yacni waxa weeyaan hadda shaksi u nisbe waxaad tidhi ma axsanu zaydin iyo ma axsana zaydan iyo ma axsana zaydun zayd baad marna godday marna kor dhigtay marna hoos laakiin sida kale hadalku waa isku mid ma axsanu zaydin markaad tidhaahdo nuunkana waad godday zaydna waad hoos dhigtay waxay noqonaysaa zayd halkee ugu wanaagsan ma wejiga ma gacmaha ma adimada meesha ugu quruxda badanee zayd ugu wanaagsani waa halkee ma axsanu zaydin waxaad istifaamku u dhacayaa in la sheego bal mawdica ugu quruxda badan yahay ee ugu wanaagsan yahay zayd ma axsana zaydan markaad tidhaahdana waxay noqonaysaa tacajub ya yani zayd maxaa qurux badnaysiiyey yani shayun cadiimun axsana zaydan shay weyn baa zayd qurux badnaysiiyo mid qurux badan ka yeelay waa yaabe waa tacajub ma axsana zaydun markaad tidhaahdana sayd ma samafalin wanaag lama iman waa saddex macnoo kala duwan bes xarakaadkii oo isbedelaa macnihii ku kala duwanaadeen oo kala tageen aan usoo noqonno baabkaynu joogno marka jumladaas la keenay laa ta'kuli isamaka wa tashrabi labana ama wa tashraba labana ama wa tashrabu labana waxay noqonaysaa yacni saddex macnoo kala duwan inay ku kala dhaxayso oo marna jamcan wa farqan baa la diidayaa in la kulmiyo in la kala geeyo mid walba waa la reebaya marna kulmintaa la diidaya marna caanaha waaba lagu fasaxayaa inaad cabtee baa lagu diidaya iqtidaau nahyi fasaad almanhiyi canhu nahyigu keesadka uu keensanayo fasaad almanhiyi canhu ka la reebaayo inuu faasid yahay keensadka uu keensanayo ayaa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya mashaayikhdu waxay yidhaahdeen almanhiyaatu calaa qismayn waxyaalaha la nahiyayo la reebaya laba qayboodoo kala duwan bay ku kala sugan yihiin kow qismun manhiyun canhu walam yatawajah ilayhi طalabun qadu ta koowaad waa qayb la reebay oo la nahiyey qaybtaa la nahiyey walam yatawajah ilayhi talabun qatu oo aanu u soo jihaysan wax dalabi marnaba yacni marna lama dalbinoo lama lama odhan waxaa sameeya mar walba waa la nahiyaa waa la reebaa un mislu qowlihi tacaalaa waa sida hadalkiisu allah uu yidhi oo kale weeyi walaa taqrabu zina ha u dhowaanina sinada sinada mar walba waa la nahiyayaa oo waa la reebayaa mar la amrayo ama la bannaynayaa ma jirto wa qowlihi iyo sida hadalkiisu allah uu yidhi weeye wacbudu llaaha caabuda ilaahay walaa tushrikuu ha wadaajinina bihi ilaahay hala wadaajinina shay-an waxba ha la wadaajinina tusaaluhu wuxuu u dhacayaa walaa tushrikuu bihi shay-an shirkigu mar walba waa la nahiyayaa oo waa la reebayaa mar shirki la banneeyey ama shirki la amrayna ma jirto kaasi waa nooc waa wax marnaba aan la ogolaan ama aan la bannayn ama aan la amrin laakiin mar walba la nahiyey wa haadaa huwa almanhiyu canhu lidaatih kaasi waa kii la nahiyey oo la reebay daata ahaantiisa daraaddii baa loo reebay ay liqubxihi fii nafsih waxaa loo reebay xumaanshihiisa uu markaa nafsi ahaantiisu xun yahay aawadeed baa loo nahiyoo loo reebay fahaadaakani muxaramun qaطcan waa mid la xaaraantinimeeyey xaal la qacinaayo oo la goynaayo wa baatilun waa mid baailah luzuuman xaaluu laazim yahayna mid baaila wey wamaa tarattaba calayhi baailun kadalik wixii baatil ka dhasho isaga ka tartiibsamo ama ka sababoobo kadaalika saasoo kale weeyo yacni wixii baatil ka dhasha isaguna waa baatil maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil iyo maa tarataba calaa baatilin fahuwa baatil wixii baatil ka tartiib ka tartiibsamo oo ka sii dhashaa baatil buu isaguna noqonaya kalwaladi waa sida ilmaha min azinaa yacni markaa zina xaggeed ka ahaaday kalwaladi sidii ilmihii oo kale wey ilmahaasoo kaa'inan min azina inaad sifaysana ku bannaan inaad xaalaysana ku bannaan maana iska qaacido asha markaa jinsiyada ah ee xagga macnaha waxay gashay xagga macnahay nakire ka yihiin marka iyadoo la milicsanaayo inay aligashayna yacni wixii ka dambeeye taabic u ah waa la xaalayn karaa inuu xagga macnaha nakire ka yahay marka laga eegana waa la sifayn karaa waxa ka dambeeya oo sifaa laga yeeli karaa walaqad amuru cala la'iimi yasubuni yasubuni sifa iyo xaal baa labaduba ku bannaanta kalwaladi min azinaa laa yulxaqu biabiih lama haleeshinaayo aabbihii manaa waxaa loo jeedaa kii waxa weeye dhalay ee bimacnaa nudfadaa laga abuuray lahaa lama haleeshiinayo looguma abtirinayo wa camalulmushriki waa sida markaa waxaa weeye ruuxii gaalkahaa camalkiisii oo kale weey wax camal wanaagsan noqon lahaa hadduu markaa iimaan iyo ikhlaas kula yimaado ayaa dhici karta ruux gaali inuu la yimaado laa yusaabu calayhi lagama ajar siinayo qaybtan waxa ay ku saabsan tahay waxyaalaha daatadiisu xumaanshaha uu leeyahay daraaddii loo nahiyey tusaalayaalna ay mashaayikhdu inooga sheegeen noocaasi wuxuu noqonayaa nooc muxaram ah taxriimkiisana la qacinayo waxaanu noqonayaa mid baatila oo nahyigu wuxuu keensanayaa baatilnimiyo fasaad buu keensanaya wixii ka sababoobo ka dhashaana iyaguna baatilkii bay noqonayaan oo wixii baatil ka dhashaa waa baatil maa usisa calaa baatilin fahuwa baatil man asasa bunyaanahu calaa shafa jurufin haarin fanhaara bihi fi naari jahannam waxyaalaha laga qaato wixii markaa baail lagu dhisaa inay iyaguna baail yihiin aayaddaasaa ka mid a ah. waxyaalaha laga daliishado waxay markaa tusaaleeyeen ilmaha zina ku dhashay nasab aabbihii loogu abtiriyo yeelan maayo waay zinadi waa baail nabiguna sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi walilcaahiri alxajaru kii sinaystay waxa u sugnaaday alxajaru yacni khaybaa u sugnaatay iyo xirmaan yacni la qadiyo yacni nasabka ilmaha yeelan maayo alxajar loogama jeedo rajmi loogama jeedo oo dhagax baa lagu dilayaa muraadku ma aha waayo zaani kasta lama rajimiyo ee ka muxsanka aba ah in la rajimiye uu yahay ee haddaanu guur hore soo marin isaga waa jeedalun sida aayaddii suuratunuur ku sugnaydba ay sheegayso azaaniyatu wazaani fajriduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda ee waxay yidhaahdeen culammadu alxajar waxaa looga jeedaa bimacnaa alkhayba walxirmaan waxaa u sugnaatay yani inaanu waxba helin marka ilma kuma helayo zinadii loogumana abtirinayo bacdu ahlicilmi oo suuro markaysaga markaa iyagu si kale maray baa jira xadiiska daahirkiisana khilaafay oo yidhi gabadhu haddii ayna nin lahayn milkulyamiin iyo zawaaj midnaba haddaanu jirin oo addoon markaa cidi mulkidayna ma aha orin nin qabana ma aha xaalka caynkaasa kii waxa weeye markaa ilmaha dhalay waa loogu abtirin karaa waxaanay dooneen xadiiskii jurayj ku saabsanaa inay u deliishadaan man abuuka yaa khulaam qaala fulan araaci laakiin jamaahiiru ahlicilmi sida kaley mareen xadiiska cumuumkiisa inay deliishadeen walilcaahiri alxajaru tanna waxay yidhaahdeen calaa sabiili sharci lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa yani calaa sabiil waaqic ciday markaysaga biyahani ka dhaceen waayahay wa camalu mushriki laa yuhaabu calayh aakhiro wax ajara inaanu ku helayn ruuxii gaalka ahaa camalkuu la yimi oo hadduu iimaan ku dhiman lahaa laga sawaabin lahaa ikhlaasna uu kula iman lahaa yada shaki kuma jiro aayaadkuna waa sheegeen inaan laga sawaabinay waqadimna ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaan manhuura aayado mutacadida ku soo arooray oo sheegaya gaaladu camalladay sameeyeen inaan laga sawaabin ajar ayaan ku helin ama fi dunyaa in laga sawaabiyo inay dhici karto adilada qaarkood baa laga qaadanaya sida aayadaha qaar man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriidu ilaahay doonistiisunbaa lagu xidha waayo fadli sawaabu istixqaaqaya ma aha shuruuddii waa dhimanta ee calaa sabiili tafadul inuu ilaahay adduunyada kaga sawaabiyo haddii gaalkii la yimaado wax wanaagsan oo samafal ah oo cid uu u samafalo oo run uu sheego oo xagga adduunyada loo geliyo caafimaadka iyo xoolaha iyo xoogga iyo yacni markaa ayaa laga qaadanaya inay taasi dhici karto axaadiista qaarkood oo sheegaysaana waa jirtaa in adduunyada lagaga sawaabinayo laakiin aakhiro marnaba wax sawaaba kuma helayo acmaashii uu adduunyada kula yimi ee wanaagsanaaye haddii uu iimaan iyo ikhlaas ku samayn lahaa kuna dhiman lahaa iimaankaas uu thawaab ku heli lahaa aakhire lagama hawaabinayo saas haddii la yidhaahdo oo sawta soo aroortay asarka bukhaari ku sugan ee curwat bnu zubayr uu odhanaayo abulahab ayaa ehelkiisii qaarkood ay ku arkeen riyo markuu dhintay dabadeed markaasay yidhahdeen maxaad la kulantay markaasuu yihi bisharri xayba yacni xaaladtii ugu sharka badnayd ee ugu xumayd baan la kulmay idinka dabadiinna wax khayra lama kulmin mooyaane suulkaasaa layga waraabiyaa maalinta markaa isniinta ayaa markaa waxaw suulkaa layga waraabiyaa waxaana shuraaxda qaarkood ama qolyaha siirada sharxay qaarkood ay markaa tilmaameen sababta looga waraabinaya inay tahay horta riwaayadaas waxay kusii daraysaa licataaqati huwayba xorayntaydan suwaybe xoreeyey daraaddeed baa suulkaa la yga waraabiyaa marka isniintu kuma sugna yani riwaayada marka markaysaga bukhaariga markaa dabadin wax khayra lama kulmin buu yidhi mooyaane in markaa layga waraabiya buu yidhi markaa suulkaas licataaqati huwayba waxaan intaa ahaynoo wanaaga lama koro siirada qolyaha sharxay qaarkoodna waxay markaa tilmaameen sababta looga waraabinayaa inay tahay huwayba inuu u xoreeyey farax uu ku farxay dhalashada uu nebi moxamed sala allahu alay wasalam dhashay marka haddii la yidhi waxa weeye gaal camal wanaagsan oo uu sameeyey lagama sawaabinayo sidee baa looga waraabinayaa suulkiisa xoraynta marka uu suwaybo xoreeyey amaba haddii la yidhaahdo wuxuu u xoreeyey yacni markaa bushaarada ay ugu bushaaraysay inuu maxamed dhashay ila gaalnimu ku dhintay abulahabe se looga sawaabinayo ta ahlucilmigu waa ka jawaabaan shuraaxda bukhaariga sharaxday oo xaafid ibnu xajar wahayruhu ka mid yihiinna waa caddeeyeen inaan qisadan daliil ku sugnayn waa midda koowaadee ma aha xadiis nebi ma aha ha ku kadsoomin haddii lagu yidhaha bukhaari bay ku sugantay waayo wax nebiga laga soo wariyey ma ahee curwatu bnu zubayr baa wuxuu ka sheegayaa ehelkii abulahab qaar ka mid ah inay saa yidhaahdeen ay ku saabsantahay marka wuxuu odhanayaa xaafid ibnu xajar yacni asarkani wuxuu noqonayaa mursal waa midda kale yacni gaal camal wanaagsan uu sameeyo lagama sawaabinayo sida markaa nusuustuna sheegayso ijmaacuna ku sugan yihi riyadanna waxay sheegaysaa wax in laga sawaabiyey dee nusuustiiyo ijmaacuba waxay sheegaysaa inaan laga sawaabin nusuustiiyo ijmaaca la raacaya waa mid waa midda kale waxay culamada qaarkood kaga jawaabeen waa riyo riyadana cid nebi ahayn baa ku riyootay riyada cidaan nebi ahayn ay ku riyootaana xujo ma aha oo shareecada markaa mid xujo ku a ah maaha riyada nebiyadu waa waxyi ru'ya alambiyaai waxyun waa xujo laakiin cidaan nebi ahayn riyada ay riyootaa xuja sharciya ma aha xuja sharciya ma aha waata kale culamada qaarkood waxay yidhahdaan goorta suwaybe la xoreeye iyo dhalashadii nebi maxamed isma waafaqsanayn oo waa dambe weeye marka xornimadeedu ay dhacday marka arrinka odhanaya bushaaraday ugu bushaaraysay moxamed aawadeed buu u xoreeyey ta noocaasa markaysaga waxaan yani mashaayikhda qaarkood baa sheegaye miday riwaayada ku sugantay maaha ta kale waxay culammada qaarkood yidhaahdeen faraxa uu ruuxu ku farxo walaalkii inuu inan u dhashaa waa farax abiici ah faraxa abiicigina baabulqurabkii geli maayo qurbo ruuxa laga sawaabinayo noqon maayo awjuh badan bay culamadu kaga jawaabaan wa qismun manhiyun canhu min wajhin maca wujuudi amrin bihi min wajhin aakhara qaybta labaad waa mid la nahiyey weji baa laga reebay oo laga nahiyey maca wujuudi amrin bihi iyadoo lala qabo amar la amraya inuu jiro min wajhin aakhara weji kale laga amraya wa hada alqismu calaa alaasi suwar saddex suuro kala duwan buu ku sugan ogaa wayro dheer yahay halkaa iskaga jooga wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk